bsm illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wkafaa uma asalaatu wasalaamu cla man laa nabiya bacdah allahuma calimna maa yanfacuna wanfacna bima calamtana wazidna cilman watuqan ya rab alcaalamiin allahuma sali wslim wbaarik cla sayidina muxamed wcla aalihi wasaxbi ajmaciin wbacdu insha allahu tacaala waxaan insha allahu tacaala dul maraynaa masaa-ishii kokoobnaydoo ahayd qaraaweynta ama cumriyateynka iyo kuwii la midka ahaa insha allahu tacaala kadibna jadiya ikhwaan usii gelaynaa maanta insha alla isku dayaynaa jadiya ikhwa inaan dhammayno haddii alla idmo waxaana la cumriyatayn waxaa loogu bixiyey xilligii cumar ayaa ay dhacda saasoo maahayn xilligii cumar ayay dhacday baa la yidhi oo xilli ka horraysay ma aysan dhicin saasaa cumriyatayn loogu bixiyey qaraaweynna waa loo bixiyo waxaa qaraaweyn loogu bixiyo waxay ahayd yacnii waxay ahayd sidii dayaxa iftiimaya oo kale ayay u caddaydo bulshadoo dhan ayaa ogaatay hariibateenna waa la dhihi jirayo hariib baa lagu tilmaamay sababta lagu tilmaamayna waxay ahayd inay hee aan la aqoonin markaas oo awal wax dhacayaysan ahayn kee doontaa ahaatee waa laba mas'alo isi saaran labada masaartan kowaad waxaa weeye meeshii hadduu yimaado zawj iyo ummun iyo abun soo ma ahayn zawj waxaan siin lahayn nis hooyana waxaan siin lahayn ulu aabbana casabo masalada lix baa lagu dhisayaa saddex baa siinaysaa zawjka labadaa siinaysaa hooyada xal halkaa markay marayso aaba waxaan leenahay lidakari mil xadilunhayen buu u baahanyaa maxaa yeele laba kasta oo isku darajaayo rag iyo dumar ah markii laga reebo akhli liumka reer lium markii laga reebo inta kale waa lidakri bay qaadanayaan sidaa daraadee waxaa leenaha hooyo uludkeeda waan siinaynaa laakiinse ulud ka siimayno xoolahoo dhane ulud waxaan ka siinaynaa uluul baaqi wixii soo haray bay ulud ka qaadanaysaa baa leena lix markii saddexdan laga jaro zoojku ka tegay maxaa soo haraysa saddex saddexdaasaa waxaan leenaha maxaa ulud u ah ayaa ulud u ah. maxaa soo haray marka wixii soo haray casabana ma ku siyooday hadduu alla kuu roon yahay taasi waa hal mas'aloo ka mida masaa'ishii hadduu alla kuu roon yahay cumriyateynka mas'aladaada cumriyateynka waxaa weeye meesha zawjkaada maxay noqonaysaa zawjatun iyo ummun iyo abun zawja maxaa siinaysaa carruur ma joogto hooyadana walaal ma joogaan carruur maxaa siinaysaa iyo odayga casabaa rubuc baa wuxuu la socdaa qaybtii labaad maxaa ku dhufanaysaa labiyo baa u dhisaysaa masalada labiyo toban afar qaybi saddex saddex u qaybi isku dar intaa ah. shan baa ka soo hadhay soo maah shantu labanlaabka afar ma aha sodaas maa maxaa u marka inaa odayga siina lidakari mitla xabdi lunhayeyn sidii tii horaan u marayna waxaan leenahay <laughs> hooyada ulu baa la siinaya laakiinse baaqiga ulu laga siinaya uluul baaqi uluul baaqi labiyo toban ka jar sagaal baa soo hadhay soomaan sagaalkaas maxaa ulu ah saddex hooyadii saddex baan siinaynaa maxaa soo haran saddex la siiyo sagaalkii lix warku waadhayn masaladaas maxaa loo yaqaanaa waxaa loo yaqaanaa alcumriyatayn alcumriyatayn halkaas ayaan ku dhaafaynaa cumriyataynka waay waxaan gelaynaa mas'alada la yidhaahdo almusharaka ama almushtaraka almusharaka masalada al almusharaka la yidhaahdo laftigeedu masalo saa u buuran maahan waa mas'alo ka kooban zawj haye iso yeri um haye akhawayni haye akh shaqiiqa intaasa ka dhisantaa mas'aladu zoojka maxaa siinaysaa carruur ma joogtee nis hooyadana walaalo fara badan baa jooga sudus akhaweenka loum waa fara badan yihiin ulud akh shaqiiqa muxuu yahay halkaa markay marayso maxaan kudhisaynaa masalada labaa qolyihii kale la socota nis baa qolyihii la socota maxaa kudhisaysaa lix qaybi labo saddex lix lixu qaybi hal lix saddex qaybi laba isku dar soomaan xoolihii waa dhammaadeen halkaa markay baashu marayso akh shariiqii wuu soo istaagay wuxuu yidhi nimankan anaawa ka horeeya xagga abtirsiyaha iyo xagga dhowaanshaha meydka anaa oga dhow see marka xoolaha iga badsadeen maadaama anigu akh shariiqoo akhli abin wa ummin aan ahay ayaan casabo ku noqdo nimankana akhli um maadaama ay yihiin ayay maxay ku qaateen farad oo aan la tuuri karin soo maahan sababta meesha layga saaray waxaa weeyehee aabbaha aabbihii meesha ka saar nimankan maxaan noqonaynaa waa wada isku hooyaa wadanahayn marka hore soo ma ahayn aabba keliyaan maadaama aad haye akhli um kaleha laga soo qaado maxaa laga soo qaadayaa akhli um kale haye intee noqonaya marka xaggan labaa noo joogtay xagganna hee eh mar haddii akhlu uma noqdo casaba ma jirta maya ahri um waa ahlufarad casaba ma noqdo akh shaqiiqa marka maxaa ka soo qaadanaysaa hal madax kuwanna awal bay laba madax ahaayeen soo maah isku daro saddexdaa madax saddexdaas madaxoo meeshaa noo yaal waxaan leenahay laba ma qaadan karaan maya labaiyo saddex maxaa ka dhexeeya tabaayun maxaa samaynaysaa caadulkulliga caadul ru'uusa kulligiis ayaa hee qaadanaysaa ku dhufo kudhufo saddex hal ku dhufo saddex laba ku dhufo lix midkiiba muxuu qaadanayaa midkiiba lagu qaadanaya warkaa waa ku dhacay soomaa masaladaas waxaa loo yaqaanaa almusharaka waxaan loogu bixiyey ninkaas ayaa la tuuri waayey halkaas wakhti shaqaadday timaada ka warama yaa musharaka wati shaqada timaad maxaa meesha imaanaya xoolo culus bay qaadanaysa aan dood buu ku jirin oo nis la yidhaahdo sooma masalada maxay gelaysaa maxay gelaysa masalada cawl baa gelaysa wataa haddii meesha ay yimaadaan akh shaqiiqa iyo okhto shaqiiqa waa la qaybsanaya qaybta wada gelayaan oo musharakay noqonaysa muhim waxaa xaggaa akh shaqiiqa ugu yaraan waa inuu yaal yah laakiin okhto shaqiiqa haddee taalo masaladu mas'alo kale weeye maaha musharakadii halkanna waxaa la rabaa waa inay markasta ulu qaadanayaan haddii kale waxbaa soo haraya haddii xaggan aqli uma oo sudus buu qaata keliya soo maa soo haray xoolo dhan baa soo haraya markaas uma baahna in wax la wadaagabade casabada xoolaha soo haray ku qaadanaya laakiinse inaysan waxba soo harin baa rabayo uluhee meesha laga qaato warkaa waa ku dhacay soomaa masaladaasna waa masalada la yidhaahda almusharaka halkaa inaga dhigayada waay <laughs> waxaan gelaynaa aljad wاlkhwa aljad iyo hee aljad wاlkhwa aljad wاlkhwa waa awowihii iyo walaalihii meydka hee la dhashay waay halkaa u fiirso marka awowga laga hadlaya waxaa lagu yidhi almuraadu biاljaddi huna awowaha la sheegayaa waxaa weeye alladii laa yadkhulu fii nisbatihi ila almayit unha waa midka asaga iyo meydka wax dhadiga u dhaxayn warkaa waa ku dhacay soo maa aye wlmuraadu bilikhwati huna walaalaha halkan laga hadlayo awowga wax la qaybsanayana waxaa weeye alkhwatu min alabaweyn oo loo yaqaano alkhwa alashiqaa iyo aw ilkhwatu min alab ama kuwii laabka ahaa maxaa meesha ka baxay limka limku markuu awow meesha yimaado limku maxay samaynayaan way tegayaan ilan asal ragaya farac waaria ahla umka hee daaqadda ka saara soomaa waaya labadaa markaa garatid walaalaha laga hadlaya walaalo liab ah ama shaqiiq ah laga hadlimayo walaalahee liuma laga hadlimayo awooga la sheegayana waa awooga tilmaanta iskale yanqasimu miiraatu ljaddi walikhwa ilaa qismayn halkaas fican u fiirso awoowe iyo walaalo meedka walaalala'a ah markii xoolaha loo qaybinayo laba qaybood bay noqonaysaa qaybta kood waxa weeye anlaa yakuuna maca aljaddi waalikhwati saaxibu fardin waa in meydkan odaygan awowga ah iyo waarahan wax dhexlaya yah cid saaxibu fardiya oo farad qaabta la socon meesha waxaa jooga keliya awoowe iyo walaalo bes waa inay joogaan soo masalo maalintaas taalidkeedna waa masalada qaybta labaad oo ah in ay la joogaan hee dad wax qaadanayo fard wax ku qaata warkaa waa ku dhacay soomaa waay waxaan gelnaa tan koowaad marka anlaa yakuuna maca aljaddi walikhwa saaxiba fii haadihi alxaala xaaladdaa marka aan ku jirno wax ahlufarada aysan joogin oo meeshii ay joogaan he wii awoowe iyo walaalo meydka walaalaah ay joogaan keliya yakuunu macahum alaau xaalaat saddex xaalo ayaa meesha imaanaysa awoowe saddex xaaladood midkood ayuu wax ku qaadanaya waa goormo goortaas waa marka awoowaha iyo walaalaha cid la socota aysan jirin kow masalada waxa weeye an takuuna almuqaasamatu axada lah inuu la qaybsado waa masalo koobaad inuu xoolaha la qaybsan yirahdo xoolahan wiil idinka midaan noqonayaa hana loo qaybiyo odaygii wuxuu iska soo qaadayaa wiil wiilasha ka ama walaal walaalada ka ayuu iska soo qaadaya warka waa ku dhacay soo maaha qaybin bay gelaysaa haye wadaalika goormo ayuu qaybsanayaa an takuuna alikhwatu aqala min milay lamalaabki waa inay ka yar tahay walaalaha mehi jooga xaggan fiiri shardigood waxa weeye waa in laa yakuunu hunaaka saaxibu hee fard shardigaa waa meesha horta ehelfal unaysan joogin markuusa ehelfala joogin saddex mas'alaa u bannaan odayga koo maxaa u bannaan almuqaasama oo macnaheedu yahay inuu xoolaha hee la qaybsado shardiga ugu xihan muxuu yahay marku xoolaha qaybsanayo labanlaabkiisu inay ka yaryihiin afar madax waa inay ka yaryihiin manaha labalaabku waa afar madax waa fahamti sooma waa inay ka yaryihiin walaalo marka afar madax aan gaarin bal maskaxda ka shaqaysiiya intee noqon karaan bal tiri maxay noqon karaan yah akhun waa laba madax haye ukhtun waa hal madax haye ma ah wad akhun waa ukhtun haye ma dhowa alaau akhawaat afar madax inaan la gaadhin baa la ma dhaafin aqsoha laba madax wati waa madax mid mid u tiriya yani isku dawaraacayna waxaan xabadxabad u tiriya markan waa koo inu awowgii hal wiil la socdo waa mas'alo soomaa ama awowgii hal gabadh la socoto ama awowgii wiil iyo gabadh inay la socdaan ama awowgii saddex gabdhood la socdaan markaa waa ku dhacay soomaa hagaag maxaa ku jira mid kala hartay ya ukhtaani soo laba gabdhood ma ah inay la socdaan intaasba markay meydka la socdaan meydka xoolaha wuu la qaybsanayaa warkabaa ku dhacay soomaaan tusaale meesha waxaa noo jooga jaddun iyo ukhtun jad iyo ukht gabadhan meesha joogta odayga labanlaabkii ma gaadhaa labanlaabka odaygu waa intee wiilku odaygu asal ahaan waa labo labo madax labanlaabkiis maxay noqonaysaa afartuwacna waa sidaa labanlaab milayhi labanlaabki waa sidaa maadaama gabadha meesha joogta labanlaabka odayga aysan gaarin maxaa la samaynayaa sidaan soo socotaa la sameynaya xoolaha inoo qeeya buu leey sidii wiil walaalkaaya iga soo qaad haddii marka odayga wiil walaalkeeda laga soo qaado wiilku intee madax isagu noqonaya laba madax iyaduna hal madax isku daro intee madax meesha taalla saddex soo asu masala maxaa u ah? meesha haddaa casabe keliya joogto madaxyada noqona soo maaha saddex u qaybi kan muxuu qaadanayaa laba tanna hal bay qaadanaysa waa inta lidakari milu xadil unhayayn muxuu qaybsada muqaasamuu ku qaybsada xoolihii buu la wadaag waxaa la socda odaygii jadkii la socda akhun iyo ukhtun akhya ukht haye wiilkan oo laba madax iyo hal madax saddex madax soomaaan miyay gaaraan odayga ma gaaraan maxaa la samaynayaa marka muqaasamuu kula qaybsanaya odayga laba madax ka soo qaad wiilkana laba madax ka soo qaad gabadhana hal madax intee madax meesha yaal shan madax asmasaaluhu muxuu noqonayaa weligeen maarna asmasaalo shan noqday maxaa kan ku gaara marka ee meesha waxa joogaa maxaa weeye waa casabaha waa inasaa u fahamtaa ninkan laba sii odayga odaygana kana laba sii kanna hal sii xoola toban kuna meesha yimaaday shanuu qaybi min laba soo maa laba ugu dhufa waa afar buu qaadanaya kanna afar kun soo haaray laba waa intaa lidakari mila xadil cuntayeen awowgu koormo ayuu qaadanayaa wiilasha meesha yaaloo meedka xoolaha la ah koormuu xoolaha la qaybsanaya markay labanlaabkiis ka yaryihiin intaasha labalaab ka yaraan karaan waa xisaabsan kartaa hal gabara markay tahay waa hal madax hal wiil markuu yahay waa laba madax waana afar waynaysan gaadhin haye wiil iyo gabar waa saddex madax ku dar saddex gabdhood waa saddex madax laba gabdhood waa laba madax waka laakiin se afar laba wiil hadday yihiin labalaankiisu ma gaadhin markaas muqaasama ma jirto xagga naga dhig maxaa yeeley labalaabkii bay gaadheen waa inay ka yaryihiin meesha waxaa noo jooga hadda jadun iyo alaaa akhawaat maxaan samaynaynaa alaaa akhawaat afar miyay gaadheen oo amaya ma gaadheen wiil walaalkooda ka soo qaad marka oo casabeynaya muxuuasu intee madax noqonayaa laba madax ayaguna saddex labaa ku dar shan madax meeshaa noo